celinta ama reebidda xarafkeedi wey iyo wasajri reebidda fii naxwi fayaquulu insaanku wuxuu yidhaha marka ilaah dhaqaalaha ku cidhiidhiyo rabbii rabbigay ahaanani waa ihaanaystay uu yidhaahdaa ilaah wuxuu yidhi kallaa ka joog insaanow kelimadaas ka joog ilaah kugu cidhiidhiyo dhaqaalaha macnaheedu ma ahan inuu ilaah ku ihaanaystay bal waxaa dhacda inay karaamo kuu tahay oo badbaadadaadii aakhira ayba ku xidhan tahayba marka ka joogaa la leeyahy ey intay ka joog can haadihi اlmaqaalati oraahdan ka joog kelimaddan ka joog wa xarfu tasdiiqin wa wacdin wa iclaamin wey macnaha i ay la tahay wa xarfu tasdiiqin kaliyuu yidhi laakiin waa arki doonaahe waa wacdin bacda dalbi walaamin bacda اstifhaami wey xarfu tasdiiq weeye fii naxwi kalaa haah arinku waa sidaas wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar ciidanka rabbiga ma oga asaga maahan cid kale tiradiisa naartuna wax kale maahan waa waano basharka la waaninaa kalaa haah nacam wey sidaas weeye arrintu walqamari dayaxan ku dhaartay wal macnaa macnuhu i haah weeye walqamari dayaxan ku dhaartee wa bimacnaa xaqan wa bimacnaa xaqan ayaa la yidhaahdaa bimacnaa xaqan maxay ku cadfan tahay waxay ku cadfan tahay soo laman fa yuqaalu fiihaa xarfu radcin wa zajrin waxaynaheedu xarfu radcin wa zajrin taasay ku cadfantao waxa weeye wayuqaalu taaratan wayuqaalu taaratan fiihaa xarfu bimacnaa xaqan ayaa la yidhahda waa macnihii labaad oo ay ku imaanaysay wa bimacnaa xaqan ayaa la yidhaahdaa e wa bimacnaa xaqan aa la yidhaah ow alaa waa laysku haystaa macnaha labaad bimacnaa xaqan miya mase waa bimacnaa alaa alistiftaaxiya labada kayta wa bimacnaa xaqan ayaa la yidhaah aw amase alaa bimacnaa alaa alaa macnaheeda alaadii alistiftaaxiyati furfurashada loo nisbeeyey calaa khilaafin khilaaf korkeed xaalay kalaadaasu ku sugan tahay fii daalika macnahaas laysku khilaafay wadaalika tusaalihii naxwu kalaa baraaruge laa tudicuhaa deecin kalaa waxaa dhab ah oo xaq ah laa tudicu kalaa xaqnimo dheh laa tudicuhaa labadaas macnaa la isku haystaa kalaa dhabnimo iyo xaqnimo laa tuiixu adeecin kalaa baraaruge laa tuiixu adeecin laakiin waxaa raajaxa kalaa inaad tidhaahdo bimacnaa alaa alistiftaaxiya kalaa baraaruge laa tudixu ha adeecin wasawaabu ahaani uu ku yidhi saxdu waa macnaha labaad oo ah inay tahay bimacnaa alaa alistiftaaxiya kaasaa sawaabkiiya likasri اhamsati likasri اlhamsati maxaa u daliil ah wey maxaa u daliil ah inuu sawaabku yahay macnaha labaad oo ah alaa alistiftaaxiya waxaad tidhahdaa wadalika daliilku haabitun wuxuu ku sugnaaday likasri اlhamsati likasrati hamsati ina ina hamsadeeda kasrada la kasriyey fii naxwi kalaa ina alinsana la yadqaa Ah, oo waxaa la yaqaanaa alaada istiftaaxiyada inada ka dambayda waa la kasriyaa alaa ina awliya allah waa la kasriyaa laakiin xaqan anna a la yidhaha gadaalkeeda ah, marka waxaa la yidhi inay kalaadu bimacnaa alaa tahay waxaa u daliil ah ina a gadaalkeeda la kasriye hadday bimacnaa xaqan tahay kalaadu anna ala dhihi lahaa sida xaqan anna loo yidhaahdo saasuu ku leeyahy wsawaabu aani macnaha labaad wey wadalika daliilkiina haabitun wuxuu ku sugnaaday likasri اhamsati hamsada la kasriyey fii naxwi kalaa ina اlinsaana la yadqa alkelimatu kelimada kelimada asaadisatu laxayda mimaa kii xaalay ka mid tahay jaa ku yimid calaa alaaati awjuhin ka laway bifatxi lkaafi wa tashdiidi laan kaafta oo la fadxiyo xaalay ku dheehan tahay iyo laamtoo la shado fa yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa kalaada taaratan mar xarfu radcin hiya iyadoo xarfu radcin celinta ama reebidda xarafkeedii wey wa sajrin reebidda xarafkeedii wey wa huwa qowlkaas inay bimacnaa radcin wa zajrin inay tahay wahuwa macnahaasu qowlulkhaliili khaliil ibnu axmed albasri alfarahidi alsdi kaas qowlkiisa weeye khaliil ibnu axmed albasri alfarahidi qowlkiisa weeye iyo wasiiba weyhi siib weyhi qowlkiisa iyo wa jumhuuri اlbasriyiin kalati wadalika tusaalihii kalaa oo bimacnaa radci iyo zajri ah wadalika tusaalihii kalati ti oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale ku sugan fayaquulu insaanku wuxuu yidhaah haddii rabbi dhaqaalaha ku cidhiiriyo rabbi rabbigay ahaananii waa i ihaanaystay saasuu yidhaahdaa waa i ihaanaystay kalla ilah wuxuu yidhi ka joog kelimadaas insaano ka reebtoon arrintaas ka joog wansajir ka reebto can haadihi اmaqaalati oraahdaas kelimadaas ka joog allatii kelimadda hiyal ikhbaaru sheegid ah bianna taqdiira risqi risqiga la cidhiirintiisa taqdiirku waa cidhiirinta ah, waxaad ka joogtaa kelimadda allatii kelimadda hiyal ikhbaaru in la sheego ah bianna taqdiira risqi risqiga la cidhiirintiisa ey haddana taqdiirtii uu kuusii fasiraa ey tadyiiqahu risqiga la ciriirintiisu ihaanatu ihaano inay tahay ah, ah khabarka aad sheegaydo insaanow oo ah risqigoo qofka lagu ciriiriya inuu ihaano yahay ka joog faqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa huwa taqdiiru risqi risqiga ciriirintiisa qofka lagu ciriiriyo karaamatan karaamayn oo see karaama yahay waa lita'diyati gaarsiintiisa ilaa sacaadati aakira u gaarsiina liibaanta aakira u gaarsiina dadka gobol ka mid haddii dhaqaala waa qooqa waa kibra waaba inuu gaaloobaaba khatarab dadka ilaahay weyne asagaa naga yaqaani allah isagana naga naxariis badan ah, ilaahay nagana naxariis badan wax walbaan isaga og ya banu aadankaba mararka gobol qofka inta saas u fiiriyaan ay yidhahdaan maadhow intaan ah, nin odaya awiiluu ah, dhalay lug beelay waa waa dhinta allahu naxariis aabihi wiilkiisa waa nooli markaasu aabbo maa dhaktari geyd ta firiir maandhow addimo intan ka badan waa ku gaaloobayda ilaah kuu naxariiso luku tiray ee ii joog meeshaad ha macnaha dadka gobol nicamka gobol ma qaadi karaan ma xambaari karaan waa ka kufrinaya ilaahay waa la naxariis badan qofku khayr ugu talagelaa waa ka ilaalaa dhaqaalaha dantiisa saas qofna fakriga hadduu fakriyo waaba gaaloobaaba ilahay dhaqaalu siina ilaahay dadka isagaa naga yaqaan isagaa naga naxariis badan marka qof walba oo dhaqaalaha lagu ciriiriyey macnaheedu maaha ilahay inuu nacay mid walba oo dhaqaala la siiyana ilahay inuu jeceliya macnaheedu maaha ah. in allaha yucdi dunya man yuxibhu waman laa yuxibu dhamaa waa qofku rabuu siiya ilaah intahi ka joog wansajir ka reebtoon can haadihi maqaalati oraahdan ka reebtoon allatii oraahdaasoo hiya alikhbaaru in la sheega ah bianna taqdiira risqi risqiga la ciriirintiisu y tadyiiqahu risqiga la ciriirintiisu ihaanatun ihaana inay tahay ah faqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa huwa tadyiiqu risqi risqiga la ciriirintiisu karaamatan karaama inuu noqdaa la arkaa lita'diyati gaarsiintiisa oo ciriirintu uu gaarsiinayo qofka ilaa sacaadati alaakhira liibaanta aakhiro wa yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa kalaada taaratan mar waa macno labaad macnihii labaad wey macnihii labaad wey macnihii labaad wey oo marnabood macnaha labaad waa ka boodni maanaa sheegin miya macnihii labaad waa kana macnihii labaad waa kan wa waxaa la idhaha fiiha kalaaba taaratan xarfu jawaabin waa jawaabka xarafkiisii wa tasdiiqin iyo rumaynta waa isku mid taasu xarafko bimansilati booskeeda ku sugan marka halkaas xaashiyada fiiri qowluhu xarfa jawaabin wa tasdiiqin fiihi qusuur xoogaa gaabinha ku jirta falwlaa waa in la yidhaah waa inuu falwlaa an yaziida waa inuu ku siyaadiyaa wa wacdin bacda alabi wa iclaamin bacda alistifaad ee bimacnaa i haddii la yidhi waa in saddexdii macnaba ay la timaado saddexdii macno oo i ay faa'iidayn jirtay waa in laga helo sidaas wey ويuqaaل waxaa la فيiha kalaada taaratan xarفu jawaabin jawaabka xarفkiisi wey وتصدiiqin rumaynta xarفkiisi weeye xarفkaasoo bimanزilati i aaday bkasrati bikasrati اhmsati hmsada la kasrinteeda xaalay iidu ahaatay iyo وasukuun ya ya-doo la reebo wa huwa qowlkaas inay macnahaas ku timaadaa qowlulfaraac yaxya ibnu siyaad qowlkiisii weeye iyo wanatri ibnu shumayl qowlkiisii fii naxwi qowlihi tacaala ugu qowl ah fii naxwi qowlihi kalaa haah walqamari dayx iyaan ku dhaartay walmacnaa macnuhu i haah wey walqamari dayxaan ku dhaartay macnuhu waa saas wey oo waxaa la rumaynaa oo loo jawaabaa ilaahay qowlkiisa ilaah uu soo yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika rabbiga ciidankiisa ma oga ilaa huwa asaga maahane wamaa hiya naartiina maahan ilaa dikra waana maahan lilbashari basharka la waaniyo markaasaa ilaah yidhi kallahaa arrintu waa saas walqamari dayaxan ku dhaartay wa yuqaalu waa macnihii saddexaad wa yuqaalu waxaa la taaratan marfiha kallaada xarfun hiya iyadoo xarfun waa xaraf xarafku bimacnaa ah, xaqan xaqan macnaheedoo kale ah ow amase bimacnaa alaa alaa macnaheeda ah bifatxi lhamsati hamsadoo la fadxiyo xaalu ahday alaadu iyo walaami laamkoo la fadxiyo laamta almukhafafati la fududeeyey alaadii alistiftaaxiyati furfurashada loo nisbeeyey calىa khilaafin fii dalika calىa khilaafin khilaaf korkiisa xaalay ku sugantah calىa khilaafin khilaaf korkiisa xaalu macnahaasu ku sugan yahi oo ah bimacnaa xaqan ow bimacnaa ala calىa khilaafin khilaaf korkiisa xaalu ahaaday fii dalika macnahaas la isku khilaafsan yahay wadalika tusaalihii naxwu kalaa baraarugee laa tudixu kalaa xaqnimo laa tudicuhaa deecin falmacnaa cala alaweli falmacnaa macnuhu cala alaweli qowlka hore haddaan qabanno ah bimacnaa xaqan xaqan dhabnimo laa tudicuhaa deecin wa huwa tafsiirkaas oo ah in la yidhaha kalaadu waa bimacnaa xaqan wa huwa tafsiirkaasu qowlulkisaayi kisaayi qowlkiisi weeye wabni alambaari qowlkiisi weeye iyo وman waafaqahuma labadooda qofkii ku waafaqay wa calى tani qowlka labaad haddaan qabano oo bimacnaa alaa alistiftaaxiya weeye alaa baraaruge laa tudiixa adeecin wahuwa tafsiirkaasuna qowlu abi xaatim abi xaatim suhayl bn mxamed ibn cuثmaan ibn اqasim abu xaatim asijistani qowlkiisii weeye iyo wzajaaj zajaaj qowlkiisii weeye wsawaabu saxduna aani qowlka labaad wey oo bmanaa al inay tahay wey bimacnaa al inay tahay wey wa huwa aanigu annahaa kalaadu lilistiftaaxi furfurasho inay usugnaatay weeye wadaalika daliilkaasuna haabitun wuxuu ku sugan yahay oo u daliil ah likasri اhamsati hamsada la kasrinteeda min ina ina xaggeeda xalay ka ahaatay bacdahaa kalaada ka gadaa la kasriyey fii naxwi qowlihi tacaala lagu kasriyey kalaa ina alinsaana layadqaa Ah, kala baraaruge in alinsaanu insaanku layaqa waa qooqa ah, waa kibraa waa xadgudba marka kalaa ina markay ka dabamarta waa la kasriye alaana ina markay ka dabamarta waa la kasriya laakiin xaqan ina markay ka dabamarta waa la fadxiya an naa la yidhahdaa marka daliil waxay u tahay kalaadu inay bimacnaa alaa tahay oysan bimacnaa kalaa ahayn wuxuu yidhi kamaa sidiiyaa loo kasriya hamsada tugsaru loo kasriyo bacda calaa alistiftaaxiya calaada furfurashada loo nisbeeye gadaalkeeda fii naxwina fii naxwi qowli tacaalana loogu kasriyo alaa baraaruga ina awliyaa allah awliyada ilaahay laa khawfun calayhim walam yaxzanuun walow kaanad hadday ahaaleed kalaadu bimacnaa xaqan la futixat ilhamsatu hamsada waa la fadxi lahaa bacdaha kalada gadaalkeed kamaa tuftaxu sida loo fadxiyo bacda xaqan xaqan gadaalkeeda ka qowlihi shaacir qowlkiisa oo uu yidhi axaqan ma dhabbaa anna jiiratana dariskeenni istaqallu inay guureen fa niyatunaa wa niyatun fariiqun uu yidhi wuxuu yidhi axaqan ma arin dhabaho sugana ana jiiratana deriskeena jaarun oo la jamciy wey jiiradu ana jiiratana deriskeenii istaqalluu inay guureen ma suganta oo fa niyatuna annaga niyadeenna meesha aan rabno iyo wa niyatuna iyaga niyadoodii fariiqun mutafariqatu mid kala tagtay ay tahayba oonaan isku meelba u soconba marka axaqan anna ah ka daba bifatxi اlhamsati uu shaacirku ku qowlay bifatxi اlhamsati ayuu kula qowlay wayudfacu waxa weeyaan wayudfacudan waxay ka dhigan tahay beydkanu daliilnimadiisu macadka waxay ka dhigan tahay daliilka aad keenteen waxa weyan qaطci maahan oo haddii xaqan gadaalkeed anna la yidhaahdo kalaa gadaalkeedna ina la yidhaahdo ka dhalan maydo kalaadu bimacnaa xaqan marna ma noqoto ka dhalan maydo intaasu ka dhiganta intaasay ka dhiganta wayudfacu waxaa lagu difaacaa biannahu shaniye inamaa wax kale maahan lam tuftax lama fatxin hamsatu ina bacda kalaa oo kalaanna lama dhihin idaa kaanat markay tahay bimacnaa xaqan liannahaa kalaadu xarfun waa xaraf xarafkoo laa yasluxu aan u lilkhabariyati khabarniyo salaaxiyata xaqan xaqan suubashadeedo lahaa qabarnimada ay u suubato waxay tahay sababka bacda xaqan anna loo leeyahay bacda kalaana aan anna loo dhihi karin anna meeshay timaada masjera laga dhalaala dad anna tidhaahdo kalaamka dambe masjera laga dhalaala masderkii mubtadu noqona meeshan hadday xaqan kuu taallo tad qabar ka dhigay ila qabar waa noqon karta waa ismi darafayba ah, no weeye oo la ecraabaahe marka laakiin kalaa waa xaraf gadaalkeeda haddaad anna tiraado masder ka dhalaaba mubtada ka dhigto khabar arki maydo ah, khabar lama hayo sababtaasaa keenta in ina la yidhaahdo kalaa gadaalkeeda si hadalku mustanaf u noqdo jumle iskaga noqdo ah, oo ina isimkeeda khabarkeed jumle mustanafa halkaas u noqdo saasaa keentay ma la fahmay taas xaashiyadu aad kuugu sharxaa waxay tahay sababka keenaya bacda xaqan in ana la yidhaah waxay tahay bacda kalaana aan ana la dhihi karin xaqan waa isim khabaray noqon kartaa ana haddii la yidhah dabeecadda ana waa taqaanaa shantii xarafay ka mid too meeshay gasho masjeraga dhalaali jiray marba ana haddaad tidhaa waa mufrad mufrad wey meesha wax yaalla mufradkaasna mar haddaan xaraf jaar ku jirin oo ficil ka horrayno wax kale ma noqonaayo bacda kalaan mufradkaas mubtaduu noqona mubtad hadduu noqdo kalaa keliyaha meesha taala kalaana khabar ma noqon karto ilaa waa xaraf saasaa diidayda marka anna in la yidhaho waa in ina layha si aan meesha mubtadaba u imaanba oo jumlo mustanafa iskaga noqoto laakiin xaqan markay meesha kuu taallo annaad leedahay masderka la dhalaa limubtade xaqan taa khabarkii intaas weeye warkaa asaabicatu kelimada toddobaydaa la weye kelimada toddobaydoo ka mid ah kelimaadii saddex macno ku imaan jiray waa laa laa saddex macnoay leedahay fatakunu waxay noqotaa naafiyatan o wanaahiyatan labo wazaa'idatan saddexaasa noqotaa naafiyatan mid diideyda wanaahiyatan mid diideyda naafiyatan naahiyatan waa isku macno maahana fiiri carabigu aad u kala duwan yahi soomaaligiina waa kala duulaah nafyi waa anfiyey waa diidey de somaaliga ma kala duwanta dee waa diiday iyo waa anfiyey hadaan ihahda waa anfiyey laftigeeda carabiga oo la jabinayo oo nafyigiiyaa laga soo qaadanaya ya ha wuu diiday waa reebay sanaa sax eh, tanaa sax tanaan tanaan ku wadayna waxaan leenahay mid reebaydaan leenahay nahyiga nahyiga reebidaan ka dhigay illa waxbaa laga reebaa qofka soo ma waa dalab iyadu nafyigana diididaan leenahay Ah, aaday markaan u caymataa soo ma jeedin waa yahay fatakunu waxay noqonaydaa naafiyatan mid diideyda iyo wanaahiyatan mid reebaysa iyo wazaa'idatan mid dheeraad saddex saddexay noqotay fanaafiyatu naafiyadii tacmalu way camal fale fi nakiraati nakirooyinkay ku camal fale camala ina kaiiran in badan naxwu laa ilaaha ila اllah hadda ilaahay ku camal fasho ilaah waa nakiro waa shay kasta oo la caabudo marka dhammaan wixii la caabudayaa la diida allah marka laga soo reebo ah, waa nakiro wa camalan laysana waa camal fale qaliilan in yar wadaalika ka qowli waa shaacir qowlkiisaoo kale oo uu ku qowlay tacaza samar tacaza samar falaa shay-un shay ma ahan baaqiyan mid baaqi ahaana cala alardi dhulka korkiisa ku baaqi ahaana gadaal u tacalluji walaa wasarun xaafid mid wax ilaaliyaana waaqiyan mid ilaalina ma ahaanin mimaa kii qada lahu alla soo qadaray wixii alla kugu soo qadarayna waardiye kaa celinma maxalushahidku waxay tahay falaa shay-un waa isimkeedii ila laysa isimka waa rafci jirtay laaduna isimkay rafcineen baaqiyanna waa qabarkeedii waa nasbin walaa wazarun laadaanuna waa sidoo kale sow uma jeedid walaa wazarun walaa wazarunna waa sidoo kale oo waxaa leedahay wasanu waa isimkeedii waaqiyana waa abarkeedii waa khabarkeedii wanaahiyatu naahiyadu tajzimu waxay jasmidaa almudaarica mudaaric ay jasmidaa naxwu walaa tamnun ha gallabaysanin falaa yusrif yuuse xadgudbin wuxuu ku tusaa ficilkii oo muqaadaba faacilkii muqaadab yahay waa lagu jasmiyaa walaa tamnun ha galladaysan isagoo qaa'ibana waa lagu jasmiyaa falaa yusrif yuusan ku xadgudbin qofkii qof laga dilay fi اlqatli qisaasta markuu wax dilana wzaa'idatu zaa'idada dukhuuluhaa gelitaankeedu ka khuruujiha bixideedu la mid kelimadda inay ku jirto iyo inay ka maqan waa isku mid kelimadda inay ku jirto macnaha kelimadda macno macno lagu dhawaaqaya ma leh macno kaley leedahay laakiin macno la laqbaynayo lagu dhawaaqaya ma leh zaa'idadu laakiin zaa'idadu waa saddex mid kamid a saas arki doona insha allahu wzaa'idatu zaa'idada dukuuluha ka khuruujiha naxw maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo ir maxaa kuu diiday inaad sujuuddo sidaasaa la leeyahy maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda inaad sujuuddo suuraة اأعraaf suuraةu saafna waxaa laleeyahay maa manacaka an tasjuda maxaa kuu diiday inaad sujuuddo fiiri marka macno lagu dhawaaqaya male laakiin macno kale ayaa laga faa'iidaysana oo ah taqwiyo ey an tasjuda inaad sujuuddo kamaa jaa sida ku yimid fii mawdicin aakhara oo mid ay ku jirto laadu waa acraaf taysan ku jirinna waa saab sharax alkelimatu kelimadda kelimadda asaabicatu toddobayda mimaa kii xaalay ka midtahay ah, jaa ku yimid calaa alaaati awjuhin laa weeye fatakunu taaratan waxay mar noqonaya naafiyatan mid wax diidayda wa taaratan marna naahiyatan mid wax reebayda wa taaratan marna zaa'idatan mid dheeraad ah fanaafiyatu midda wax diidayda tacmalu waa camal fashaa fi nakiraati nakirooyinkay ku camal fashaa fatacmalu waxay camal fashaa camala ina kaiiran in far badan camalan kaiiran fatansibu way nasbidaa alisma isimka wa tarfacu way godaa alkhabara khabarka idaa uriidda marka loola jeedo bihaa laada nafyuljinsi jinsiga dhan in la anfiyo calaa sabiili tansiisi caddayn wadadeedna lagu anfiyo sabiilu tansiis waxay tahay jinsiga afraaddiisoo dhan aa la anfinaha anfintaasna waa ku caddahay wax kale ma aqbali karto wey ah, waa ku caddahay wax kale ma aqbali karto naxwu laa ilaah mid la caabudo jinsul ilaah oo dhan xaqun ma ahan ila allahu allah marka laga reebo habarkana laba wax aan ahayn lama soo qadaro meesha waxa weya kelimatu tawxiid weeye laba waxaan ahayn oo dhan macnuhu sax ma noqdo laa ilaaha xaqun waa sax mid la caabudaa xaq ma ila allahu alla maahan iyo laa ilaaha mid la caabudo jaarmajhuurkeen bixaqina lagu caabudaa mawjuud ma ila allahu alla maahan dhammaan taqdiiraadda kale waa wada qalab macnihii xaqa ahay oo qur-aanku ka hadlayna kama hadlaayaan Ah. marka naxwo iyoysan caqiidadu isga kaa qaldamin hadda waay wuxuu ku yidhi naxw laa ilaaha ila اllahu failaah ismuhaa ah wey waqabaruhaa maxduufun taqdiiru lana lanaa icraabta meesha laa iyo isimkeed qabarka waa ka muuqana lakin macnihii saxdaa ma haddaad tidhaahdo laa ilaaha mid la caabuda lanaa annaga nooma sugnaan ila اllahu allah maahane dadka kale inuu u sugnaadaadba sheega miya marka waxaa laga fahmaa hadalkaaga annaga kooxdayda wax ilaaha oo cibaado xaq ule ma jirto oon allah ahayn laakiin kooxa kale ilahiyaal kalo xaqa waa haystaan mafhuum mukhaalafadoo saas eber mafhuum mukhaalafo baadilaha soo baxay oo khatar ah marka lana waxa weya icraab asaga haddee naxwooley shaqadoodba ay haystaan ayaa waxay tahay mubtadiya khabar isisaa laakiin masaladaas kama kama fekerinba wuu ku yidhi lana weye wadaw iyo wixii lamida ah, aduguna khabar keen intaasuu ka rabaa asagu kama hadlayo maslada macnahan sax ma ku yahay mase sax kuma ah baabkaas kama hadlayo ah, sax kuma aha waana kelmadan dad badanaa ku qatanma qaara waxay lean laa ilaaha mid la caabudaaba ma jiro ila allahu allah maana waa kelimadda u gaalnimo badan wax la caabudo alla ahaynu ma jiro waa kelmadda ibnu carabiba markaas haddii qofkaanu dhagax caabudo allahu caabuda ilaa dadka waxa laoga qaaraa dhagax caabuda qaar geedahay caabudaan qaar timahay caabudaan qaar lo-day caabudaan qaar farjiga dumarkay caabudaan qaarba ilaahyaa badanay leeyihi haddaad tira marka wax la caabudoon allahan adduunka kama jiro dhammaan alla la wada caabudaa waa waxdatu wujuudki macnaheeda waxa weya qofka dhagax caabuday alluu caabuday oo kii geed caabuday alluu caabuday oo kii loo caabuday allu caabuday noqon been ka weynu ma jirto inaad tidhahdo wax la caabudoon allahaynu ma jiraan war waa jiraan ee waxa la caabudaan laba u qaybsan kuwa xaq mid xaq lagu caabudo hal ilaah iyo kuwa tiro badanoo baadil lagu caabudo waxa la caabudaa tiradii ka bateen hadeeraad waaa ka mid caabuda dib caabuda soo ma jeedi dhaktarka khabiirka aho la yaabka le hadda waa arka isagoo dhagaxun saas u leh soo ma jeedi marka wax la caabudaa waa dhooban yihiine ee midka hal kamiduhu waa kee waa midka cibaadada xaqa u leh marka laa macbuuda bxaqi ila اlah safiinaha saas dhihi jirna mu malayna soo ma hayn macnaha saxda macnahaas ya bxaqin ila la bxaqin soo lama socon wax kaasaa w macbuud waa ilaahu fasira laa macbuuda bxaqin fi lwujuud ila macnaha saxda waa kaas laa macbuuda bxaqin maya mawjuudin qabarka waa maxduuf mawjuudin waayo qabarku mawjudu wey markaas marka laa macbuda bxaqin mawjudu ila اllah iyo laa macbuda xaqu ila اlah labadaas waa sax waa labada macnoo saxda mawjudan aa leeda mawjudan waxaan ahayn dhihi mayso waayo wa taaratan marna tacmalu waxay camal fashaa camalo laysa qaliilan camalan camalkoo qaliilan yar fatarfaxu way rafcidaa alisma wa tansibu way nasbidaa alkhabra khabarka idaa uriida marka loola jeedo fiiri markay camalo ina camal falayday waxaa loola jeeday nafyuljinsi calaa sabiili tansiis markay camalulayse camal falaydana idaa uriida waa marka loola jeedo bihaa laada nafyuljinsi jinsiga in la anfiyo calaa sabiili duhuuri si oo daahirnima waa masalo usuulu fiqi ah muhiim ku ah inaad fahamto hadhowna usuulka intaana kuugu imaan doonta oo uriida bihaa nafyu lwaaxid wuxuu ku leeyahay laada markay camalo ina camal falee waxaa loola jeedaa jinsiga afraaddiisa in la anfiyo dhammaan si cadna loo anfiyo oo qaci ah oon macno kale aqbali karin tansiisku waa saas macno kale ma aqbali karo afraadda jinsiga dhammaana la wada anfina markay camaluleysada tahayna in afraadoo dhan la anfinayo ay daahir ku tahay laakiin in macno kale loola jeedo hal mid la anfinayana waa ay aqbali karta ah. daahir haddii lagu yidhaahdo lafdigaanu macnahaanu ku xoog badan yahay wey laakiin macno kaloo aqbali kara fiiri xaashiyada marka faa'iido fiicanuu kuu sheegay alfarqu farqiga u dhaxeeyuu ku yidhi bayna tansiisi waduhuuri midna waxaa laga keenay nas midna waxaa laga keenay daahir nas macnaheedu waxay tahay dalaalaatu alfaada laga hadlaa dalaalaatu alfaad alfaadda siday wax u tusaan haddii lagu yidhaha lafdigaanu macnahan nasu ku yahay macnaheedu waa maxa macno kale ma aqbala haddii lagu yidhaahdo lafdigaanu macnahan daahiru ku yahayna waa maxa waa ku cad yahay laakiin macno kale waa aqbale ah, si tabar yar u aqbala ah, si xoogaa aan xoog badnaynu macnaha kale u aqbala markaasuu wuxuu ku yidhi fiiri alfarqu farqiga u dhaxeeya bayna atansiisi caddaynta waduhuuri iyo daahirka ana tansiisa jaclu lafdi waa in lafdiga laga dhigo daalan mid tusaa cala almacnaa macnaha maca cadamilixtimaali asagoo ixtimaalkiisii la waayey lishayin aakhara shay kale uu ixtimaalo shay kale inuu aqbalo waa la waayey shay kale aqbali ma soo ma jeedid maca cadamilixtimaali aqbalidiisa iyadoo la waayey lishayin akra shay kale uu aqbalo taasaa la yidhahdaa nas waduhuuruna kownu lafdi waa lafdiga ahanshadiisa daalan mid tusaaya uu noqdo calalmacnaa macne macal ixtimaal isagoo aqbali kara lishayin aakhara macno kale shay kale waa macno kale saasuu marka nas iyo daahir waa masale usuul fiqi dalaalaat alfaad la yidhaha marka bimacnaa layse markay tahay marka waxaan rabaa camalu layse markay camal falayso laba udhaxayda daahir waxay ku tahay macnaha ku xoog badan tahay in jinsigoo dhan la anfinayo marmarna waay waxay ku imaanaydaa fardi in la anfinayo waa aqbali karta macnaha in loola jeedo in fardi la anfinayana waa aqbali kartaa laakiin iyay ku xoog badan tahay in jinsiga dhan afraaddiisa la anfinayo sidaasay ku xoog badantah markaas wuxuu ku yidhi idaa uriida marka loola jeedo bihaa laada nafyuljinsi jinsiga in la anfiyo calaa sabiili duhuur si daahirnimana loo anfiyo oo uriidda ama loola jeedo bihaa laada nafyulwaaxid hal waaxid in la anfiyo qaraa-intaad ku kala gareen marka falawalu midka horeeya fiiri laadii oo fiiri laadii horta oo ayadu calaa sabiili tansiisi ah tawxiidka lagugu soo misaaliy haddeer waxaan sugaynaa laadii oo caamalulayse camal falayda oo ku cad macnaha jinsiga in la anfinayo ah, iyo laadii oo camalulayse camal falayda oo macnihii kale ku timid iyadoo waaxid la anfinayo ku timid qariinaana keentay markaasoo kale ah, qariinaa keentay falawalu mid ka horayda oo ah laad iyo camalulayse camal falayda jinsigana anfinayda ka qowli waa shaacir qowlkiisoo kale tacaza sabr uu ku qowlay falaa shay hal shay baaqiyan mid baaqi noqona maahan calaa ardi dhulka korgiisa ku baaqi noqona hadda fiiri hal shay oo la soo reebayo ma jiro oo makhluuqa ka mida ah. hadda makhluuqa laga hadlayo ah, makhluuqa shay ka midu soo hari ma saasay daahir ah walaa wasanun mid wa xifdiya xaafid ah waardiye ah waaqiyan mid kaa ilaalina ma ahan mimaa kii qada allaahu ilaahay uu soo qadaray waardiye ku waardiyeyaa qadar allma kaa cela xanuun cudur cadow midna kaa celima walaa wasarun xaafid mid wax ilaaliyo waardiyaa waaqiyan mid ilaalina ma ahan mimaa qada allaahu shayga ilaahay soo qadari marka laa shayun laadaasu shay kasta shay oo dhan ay anfineen wasarun laadaas wasarun ku jirta xaafid oo dhan ha kala reebin waa ay anfinaydaa hal xaafid ma jiro oo shay alla soo qadari kaa celi kara ah, de allah kuma jiro markaas de alla isagaaba wax soo qadarayaba ah, xaafid kale ma jiro taas waa laad iyo xamlilayse camal falayda jinsina anfinayda ayadoo fardi anfinayda waa kanaa waani ka qawlika waa hadalkaa tilaaho kale laa rajulun halnin ma ahan jinsiga rijaashoo dhan calaamadaa meesha ka muuqata calaamadaa natusayda waaxid in la anfinayo laa rajulun nin qaa'iman mid taagan maahan bal rajulaan lakin laba ninaa taagan si Ah. marka waxa la diidaya jinsu rijaash oran ma ahayn waa lababa la sugay sooma jeeda hal midaa la diidaya wanaahiyatu naahiyadii tajzimu waxay jasmidaa alficla ficilka almudaarica mudaarica sawaau waa isku mid usnida ficilka in loo tiiriyo ilaa mukhaadabin mid lala hadlaa ow qaa'ibin mid maqan faacilku inuu mukhaadab yahay inuu qaa'ib yahay isku mid waa isku mid falawal mid ka horeeya ayadoo mukhaadab loo tiiriya naxwu walaa tamnun ha gallabaysan laadi ficilkaas mudaarica jasmiday laa tablug nabiga subanow ha galladaysan wataani kii labaad oo ah iyadoo jasminayda laadi naahiyadaheed ficil oo faacilku ghaa'ib yahay naxw falaa yusrif qofkii qofka laga dilay markuu qisaasta oofsanaa markuu qisaasta oofsanaa falaa yusrif yuusan ku xadgudbin fi lqatli dilka qofkii qofka ka dilay qof aan ya dilin waa reer hebel iyo waa in adeerkiis iyo waa la dhashay iyo waa dulmi iyo baqi kii laftirkiisa markuu dilanayana si sharciga waafaqsan ha u diso adigu raadsan maahan maxkamadaa kuu soo qabee waxa weeyaan markaasaa lagugu xidhaa meel ku dhufso marka nabarkaaga ama qof u wakiilo wayaqilu waxaa yaraana isnaaduhu ficilka ay jasbayda in loo tiriyo lilmutakalimi mabniyan xaalu yahay mid loo dhisay lilmafcuuli laada naahiyada ficil faacilku mutakalim yahay waa jasmidaa waana yar yahay marka ficilkaas uu yahay mabniyu lilmajhuul isaga waa ijasmina mase badna naxwu laa ukhraj yaan lay bixin aniga walaa nukhraj yaan nala bixin wayanduru waa naadiro waxa ka siiya wayanduru waa naadir jiddan dhabnimo fi lmabniyi ficilkii loo dhisay lilfaacil inay laadi jasmido ficil faacilkiisu uu yahay mutakalim weliba mabniyun lilfaacilna ah oon majhuulahayn waaba naadirkaas marka fiiri faacilku markuu mutakalim yahay marna waa qaliil marna waa naadir hadduu ficilku yahay mabniy lilmajhuul waa jira waase waase qaliil waa jira waase qaliil laakiin hadduu yahay mabniyu lilfaacil waaba naadirba aad u si yar yahay kaas wاlfarqu farqiga udhaxeeya bayna الnaafiyati midda wax diidayda iyo wnaahiyati midda wax reebayda min xayثu lafdu xagga lafdiga اkhtisaaص naahiya waa naahiyadu inay ku gaar tahay bilmudaaric fi mudaarica iyo wajasmi in la reebo wadalika xukunkaas multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi naafiyati naafiyad khilaafkeed ayadu waxa weeye naahiyo ficil mudaaricay gashaa waana jasmida saas ma aha naafiyadu wa min xayثu macnaa xagga macnaha أن الكلاaم كلاaمka مع ناahiيةi xaal u ahaaday dalبي wey laa نaahiya كلاaمkay ku jirto xagga macnaha waa dalب laa tafcal ha yeelin aad leeda waa dalab wa maca naafiyatina khabariyun waa mid khabar loo nisbeeyey waa khabar oo marka la idhaahdo laa ilaaha ila allaahu maahan naahiya maahan dalab ee waa khabar maahan ha caabudinina axad aan allah ahayn maahan ee waxa weeyaan axad kaloo cibaado xaquloo ma jiro wey ogow maqal garo axad aan allahaynu cibaado mudan oo xaq u leh ma jiro ciddii kaloo la caabudo gardarha lagu caabudo war dhagaagaa ku dhibcin wa saas wy marka mid midna waa dalab kala kalaamkood midna waa khabar bayd hoos baydu ku keenayaa naadirkii misaalkiisii naadirkii ayadoo ficil mabniyu lilfaacil ah laadi ay jasminaydo laa acrifan rabraban xuuran madaaficuhaa muradafaatin calaa acqaabi akwaarin baydkaasuu keena madaamicuhaa laa acrifan yaanan garan oo aanan garan rabraban koox koox dumara rabrabka waxay yihiin waa sm liqadiicin min baqari اlwaxshi aw idabaa kooxda deerada ah ama baqar waxshigaah weeye laakiin loolama jeeda hadda gabdhaha loola jeeda koox gabdhaha loola jeeda halkan laa acrifan yaanan garan oo aanan garan rabraban koox gabdha ah kooxdaasoo xuuran ay waawen yihiin madaamicuha indh waa jamcu madmع madmca waa meesha isha ilintu ka imaanaydo ah. muradafaatin xaal ay yihiin kuwa la fangeliyey calىa acqaabi akwaarin heeriyaalka gadalyaalkooda rag gabdha indha waaweynoo cadcad baabuurta meesha dambe ku wata yaana arag wey ah. kursiga dambe ku qarinayo ku sita yaana arag wey soo ma jeedid marka hadda fiiri laa acrifan Ah, acrif waa ficil mudaarica faacilkii mutakalim yahay soo maha laa acrifan yaanan arag oo yaanan garan dheh laa acrifan yaanan garan rabraban koox dumar ah kooxdaasoo xuuran ay waawen yihiin madaamicuhaa indheheedu muradafaatin xaalay yihiin kuwa la fangeliya calaa acqaabi akwaarin heeriyaalka gadaalkooda meeshan dambaa lagu wataa ah, oo lagu sitaa yaana waxaas aragu leeyahy wa zaaidatu wzaaidatu zaaidada ir xaashiyada si fiican uu kugu balballaariyey zaaidada zaaidada fiiri xaashiyada azaaidatu alaaatu aqsaamin zaaida waa saddex isagoo hal miduu kaaga sheego saddexda ka mida kitaabka alawanu kan ugu horayda an takuna waa inay noqoto zaaidatan mid siyaada kaa min jihati lafdi xagga dhawaaqa faqad macnaheedu waa sax meesha nafyiya loo rabaa laakiin xagga lafdiga icraabta marka la fiiriyo zaaid oo caamil ka horeeyaa ku camal falaa wax ka dambeeya inay zaaidta taasaa kutusa caamil ka horeeya aa ku camal falaa waxa ka dambeeya laakiin macnaha nafyiyaa laga macnayna tusaalihii wadaalika ka qowlin waa hadalka yidhaahdeen ji'tu waa imid bilaa zaadin jiscin la'aan ama sahay la'aan fiiri bilaa zaadin ba'da ajarayda zaadin ba'da oo leeda ka horayda ee leeda waxa ka dambayda zaadin ayadaa hoos dhigay leeda udhaxayda marka waxba iyadoon joogina lamidta lakin macnaad u yeeli waxaa leedahay sahay anoon wadan amaan zaad wadan amaan jisxin wadan ayaan imid aad leedahay waqadibtu waan carooday waan dhirfay waan xanaaqay min laa shayin ayadoo wax jira la carab anaa hooskayga ka diday aniga ayaa hooskayga ka diday ayadoo waxba jirin aan anigu ismoodsiiyu leey adibtu min laa shayin mintu waxay jaree shayinta dambe leeda udhaxayda fiil waa ka bood marka waa la zaada laakiin macnaha waa la macnayna oo waaa waa nafyey faaideyna iri min laa shayin wuxuu ku yidhi falaa fii daalika mihaalka zaa'idatu weeye min jihati lafdi xagga lafdiga waa liwusuuli camali maa caamil camalkiisa gaaridda uu gaaray caamilkoo qablaa horteed ku sugan ilaa maa macmuul bacdaha gadaalkeeda ku sugan walaysat zaa'idatan laakiin siyaado kama ahan min jihati lmacnaa xagga macnaha liannahaa laadu tufiidu nafyi diidid waa faa'iideyni taas waa ko waxaa la ihahdaa zaa'idatu min jihati lafdi faqad ahaani an takuna zaa'idata lita'kiidi nafyi zaa'ida waaye nafyi horoo ka horeeyey sii adkayne naxwu maa yastawi ma sina zaydun zayd walaa camrun fiiri hadda haddaan meesha la keenin maa yastawi ma sina zaydun wa camrun nafyigu waa taagnaana laakiin keeniddu waa sii adkayne waa sii adkayne wa min waxaa ka mida qowluhu tacaalى hayr اlmaqdubi calayhim kuwii loo carooday aan ahayn kuwa ilaah waxaad igu hanuunidaa qolada aad u nimcayday jidkooda hayr اlmaqdubi calayhim qoladii loo carooday aan ahayn wala daaliina qoladii baadiyowdayna aan ahayn laada haddii laga day lahaa isla siduu noqola laakiin macnuhu waa sii xoogaaba nafyigu oo haddii la yidhaha hayr اlmaqdubi calayhim wala daaliin macnuhu wuxuu noqonaya qoladii baadiyowdayna jidkooda alla haygu toosin nafyigu waa taagan yahi oo hayri almaqdubiday ku cadfantahy mogtahay wala daaliina marka laakiin waa lasii adkeeyey nafyigii waa lasii adkeeyey wey aلثالثu an takuna waa inay noqoto zaa'idatan dukuluhaa ka khuruujiha lafdian wa macnan nafyina ma leh icraabna ma leh macno nafyina laga macnayn ma icraabna haba sheegi waa halka miduu noo sheegay wahaada kanu mimaa kiyuu kamid yahay laa yuqaasu caleyh lama qiyaasto meeluu ku yimaada lama yaqaan waa meeshaad ku aragto kaliya un xoogaa waa la iska fiiriyaa qaraa-inta wa minhu waxaa ka mid a qowlu shaacir shaacirka qowlkiisa ou yidhi tadakartu leyla gabadhii laylaylaylaha igu soo dhacday anoo meel jooga alleyla maskaxdeyda ku soo dhacday factaratnii waxaa isoo caarido igu soo diriday sabaabatun jacayl wakaada wuxuu ku sibtay damiiru lqalbi qalbigii dareenkiisii laa yataqaacu inuu googo-o laada macnay maydid yataqaacu aad leeda wuxuu leeya anoo meel saas u fadhiya ammaanka iyo maskaxda leyla iga gasha oo igu soo dhacdo mar alla marka igu soo dhacdo waxaan qalbigiiya waxa ku sirtay kow kow kow inuu googo-o ah. marka fiiri fiiri tadakertu waxaan soo xasuustay ah. warwadiga maagaaye maxaa kugu dhacale waa maqan tahay markaasuu yihi tadakertu waxaan soo xasuustay leyla markaan soo xasuustay factaradni waxaa isoo caarido igu soo diriday sabaabatun ay ashawqu waa jacayl hilow aan u hiloobay wakaada wuxuu ku sigtay damiiru اqalbi qalbiga dareenkiisii laa yataqadacu yataqadacu inuu googo-ayo saasuu leeyahay marka midaas ugu noo sheegay iiri wzaaidatu zaaidadu hiy lati waa mida dukuuluha gelitaankeeda fi lkalaami ay gashaa ka khuruuja bixideeda uu lamid yahay bictibaari asl macnaa loola jeeda macnihii asalka meesha ka maqan a loola jeeda ee zaa'ide kastaaba ta'kiid waa faaiideyne waa faa'iideyne wadalika wuxuu ku yidhi wafaa'idatuhaa waa kana fiir inaysan faa'ide ka marnayn wafaaidatuha laada zaaidada faa'iidadeedu ataqwiyatu xoojin wey xoojin wey iyo wa ta'kiidu adkay naxwu maa manacaka ibliisow maxaa kuu diiday alaa tasjuda inaad sujuuddo fii suurati acraaf ey an tasjuda inaad sujuuddo kamaa jaa sida uu u yimid an tasjuda inaad sujuuddo biduuni la aad timid musaraxan bi xaal u caday fii mowdicin aakhara fii suurati sad wallahu subxaana wa tacala alam slى اllah وsلم وbaarك عlى نabiyina mحamed